waxaan soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada waballi sada waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay taabicu lmunadaa matnigiiaan soo laqbaynay sharax haadaa kan kanday alfaslu ee fasalkaa macquudu waa mid loo guntay liaxkaami taabici lmunaadaa munaadaha taabiciisa axkaamtiisaa loo guntay fasalkan waxaa loo caqdiyey munaada maahan munaada horaa looga soo hadlay ee waa taabiculmunaadaa haadaa kan kanday alfaslu ee fasalkaa macquudun ku loo guntay weeye liaxkaami taabici lmunaada munaadaha taabiciisa axkaamtiisa waalxaasilu warka xaasilkiisa ana almunaadaa munaadaha idaa kaana munaadihi mabniyan hadduu ahaado kala qaad horta munaadihi inuu mucrab yahay iyo inuu mabni yahay u kala qaad idaa kaana munaadihi hadduu ahaado mabniyan mabni hadduu ahaado wa kaana taabicuhu taabiciisiina uu ahdo naacatan ko ow ta'kiidan macnawiyan tawkiid macnawi ah loola jeedaa kan kale waa la iska ogyahay tawkiid lafdiga lafdiga hor iska raacaa ow taakiidan ama tawkiid oo macnawiya uu yahay ow bayaanan ama bayaan uu yahay ow nasaqan nasaq uu yahay nasaqaasoo maqruunan lala xiriiriyey bilalifi walaami an lala xiriiriyey afartaas hadduu yahay mid ka mid ah taabici wa kaana huwa taabiciina uu ahaado maca daalika kaasna jirkiisa mufradan mid la kali yeelay oo laga kali yeelay can ilidaafati laga kali yeelay hadduu rabo shabiih bilmudaaf ha noqo haddii idaafo laga kali yeelo jaaza fiihi rafcu calaa lafdi lmunaada wanasbu calaa maxalihi maxali lmunaada labadaasaa ku banaan oo mudaafan hadduu ahaado mudaafan mudaaf hadduu ahaado wa fiihi mudaafkana alalifu walaamu al ay ku jirto jaasa fiihi fi taabici alrafcu calaa lafdi lmunaada wanasbu calaa maxalihi ayehe waa matnigii sharcan akrinay sharxiisi soo ma aha lixdii al rabaa halkan tartiib in looga arko afartii koobaad waxay ku imaaneen walxaasilu warka duuduubkiisu wuxuu yahay ana almunaadaa munaadaha idaa kaana hadduu yahay mabniya ku bineeyey wa kaana taabicu taabiciisina uu ahaada nactan ow taakiidan tawkiid aw bayaanan aw nasaqa nasaqaasoo maqruunan lala xidhiidhiyo bilalifi walaami hadduu intaas mid kamida ahaado wa kaana uuna ahaado huwa taabicu maca daalika intaas laf jirkeeda mufradan can ilidaafa had lama idaafayn ogow lama idaafayn jaasa waxaa ku bannaan fiihi fi taabici alrafcu goob calaa lafdi munaadaa lagu godo oo lafdigu waa godan yahay godkaas la raacsiiyo wa nasbu kordhig calaa maxalihi maxalilmunaadaa munaadaha maxalkiisa lagu nasbiyo labadaasaa ku banaan oo mudaafana waa labadii ha waa nactigii iyo cadfu nasaqii labadaasa ilaa ku kulmaanay ma ogtahay hal iyo idaafe labadaasay ku kulmaan shalaad ogaatay waa yahay oo mudaafan mudaaf hadduu yahay taabicee wa fiihi mudaafkana al alif ay ku sugantah al iyo idaafa ku kulmeen soo al iyo idaafayay ku kulmayaan labo waa nacti iyo catu nasr jaasasna waxaa ku banaan fihi fi taabi taabicaasa rafcu good calaa lafdi lmunaadaa lagu godo wa nasbu kordhig calaa maxali maxalilmunaadaa lagu nasbiyo taquulu waxaad leedaha fi nacti nactigii yaa zaydu zaydow zaydkaasoo adariifu dhugta lahaayo marka hadda yaa zaydu waa munaada mabni ah adariifu waa nactigii waa nactigiioo mufrida oo aan lahayn idaafo waa nactigio mufrida waxaa ku banaan marka adhariifu birafci aad ku oo lafdigaad marsiine waa dhariifa aad leedahay binasbi aad ku leedahay maxalkaad marsiine ood ka sifayne wa fi taakiidi tawkiidkiina waxaad ku leedahay yaa tamimu reer tamiimow ajmacuuna dhammaantiin wa ajmaciina dhammaantiin ajmacuuna waa tawkiid lafdi ah tawkiid lafdiya weeye waxaan raba tawkiid macnawiya cafwan waa tawkiidkii macnawiga ahaa waa tawkiid macnawi ah tawkiidkaasuna waa mufradoo lama idaafayn lama idaafayn khalaas lafdiga marsii ama maxalka marsii labada midkaa rabtaad marsii kartaa ajmacuuna lafdigiyaa lagu adkeeyey wa ajmaciinana maxalka tamiim oo nasbisan wa fi lbayaani wa taquulu fi lbayaani waxaa leedaa yaa saciidu saciido kurzun ah Ah, kurzan ah aada leedaha yaa saciidu kursi waa bayaankii kurzun lafdiga munaadahad ka nactiyeyne waan rafcine wakurzanna maxalka munaadaha aad waaana kurzun lafdiga munaadaha aad ku bayaaninee dhe ah, kurzun lafdiga munaadaha oo saciid aad ku bayaanine wakurzanna maxalka munaadahaad ku bayaanine yaa saciidu saciidow kurzun ah wakurzan ah wa taqulu fi nasaqi cadfu nasaqi waxay leedahay yaa zaydu zaydu cadfa nasak waa inuusan idaafaysnayn aluna ku jirto yaa zaydu zaydow wadaxaaku daxaa iyo wadaxaaku daxaagow yaa zaydu zaydow iyo wadaxaaku daxaagow aada leedahay wadaxaaka daxaagow wadaxaaku lafdiga munaadaad ku cadfee lafdiga munaadaha aad ku cadfe yaa zaydu wadaxaakana maxalka munaadaad ku cadfeya qaala shaaciru wuxuu yidhi yaa xakamu xakamow xakamkaasoo alwaarihu kii dhaxlay ahaaday can cabdilmalik cabdilmalik dhaxlay fiiri hadda maxalshaahidka yaa xakamu waa munaada mabniya mufrad calam ah loo naadiyey alwaarihu waa nactigii waa nactigii waana mufrad oo waa mushabah bilmudaaf maanta soo ma jeeda alwaarith hadda waa mushabah bilmudaaf mushaba bilmudaaf alwari inay tahay xaa u daliila eh? wa macalinkaasaa sheegay waxa weeyaan an can cabdilmeligaa ku tacaluqday jaarmijruurkaasay ku camal fashay waa la nactiyahay ya alwaariaas wasfi waxa weeyaan waa shabih bilmudaaf akaad kusoo mashuul ya aw hade daalican xabay nasbay daalican ila mid daalican jabar daalican waa ka dambeey mafulsihi masuube kan kama dambeeyo jaamijir way ka dambeey tan la mid tahay yaa raxiiman bilcibaadi taasay la mid tahay yaa raxiiman bilcibaadi la mid waa marka hadda fiiri hal waarifku maxaan laba shayaad ku ogaana ko horta waa nacti oo aan idaafaysnayn lafdigiyaa lagu dareeriyey waxaad to ka faa'iidaydaa maanta shabiih bilmudaaf in mufradka lamidi ah, uusan la mid ahayn mudaafka ah, shabiih bilmudaaf ila weye alwaaris wey ruwiya waa la wariyey birafci lwaarita la wariyey alwaarithu wa nasbihina waa la wariyey alwaaritha oo mahalka laga sifeeyo wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi famaa kacbun kacab kacabkaasoo ibnu mama ina mama iyo wabnu arwa ina arwa biajwada kuwa ka deeqsinimo badan maahan minka adiga yaa cumaro cumar ibni cabdilcasiizow cumarkii aljawaada ee deeqsinimada badnaayow cumar ibni cabdilcasiisu ammaana markaas wuxuu soo qaatay laba nin oo carabtu mahmaah usoo qaataan deeqsinimo marka laga hadla ha dad carabta ka dhex caanbaxay nin waxaa la idhaha kacab ibnu maama ninna waa cuhmaan ibnu cafaan waa ibnu arwa ninka uu leeyahy cuhmaan ibnu cafaan u ahaa deeqsinimada waad lagu mahmaahi jiray deeqsinimadii cusmaan oo kale la dhihi jiray mahalu ahaa kacab ibn maamana mahalu ahaa marka wuxuu leeyahay labadooda un mael kastaba ahaade adi un kaama deegsane cumar ibn cabdilcasiiso cumarnaasna marka cajaayib kalu laha sidoo kale famaa kacbun kacab kacabkaasu ibnu maama ina maama iyo wabnu arwa cuhmaan ibnu cafaan biadwada kuwa deeqsinimo badan ma ahaanin minka adiga kaa deeqisinimo badan yaa cumaru cumarow cumarkii aljawaada ee deeqsinimada badnaayo aljawaada qaafiyadaa ku socotaa da da ah, alifta waa iska qaafiyada keenayda aljawaada wey marka fiir waa la nasbiyey aljawaada ku laga nasbi halkaa laga sifeeyey maxalka ah, maxalka alwarithuna lafdiga eh, iyadaa labada waa lagu wari weliba wlqawaafi qawaafidu mansuubatun waa mid la kordhigo daa daa daa ay ku socota qawaafida qawaafida xurufta ugu dambayda gabayga wa qaala laakar wuxuu yidhi yaa zaydu zaydow wadaxaaku iyo daxaagow siiraa socoda faqad jaawastumaa waa ka gudubteen khamara dariiqi jidka hawdkiisii waa ka gudubteen meesha dhirta badan saas dhirtu iskugu xidhan tahay oo hasha geel hadday dhex gasho aan loo jeedi karin maxaa la kayn maxaa la yidhahda maaha shiqna waa la yidhahda maxaa la yidhahda maxaa hawd hawd waa ma maarata intaas waxaan yahay ha meesha geedaha tirada badan markay baxaan oo aad geel geelugu dhex gala hasha xataa inaad arki weyda u badanta marka intaas waa yihahda soomaalida hawd waa la iya shuuri shuuri beeraan geedaha yarka beeraha ka asba laa marka waa intaasoo soomaalida gabal jiq ay yidhahdaan gabal waxay yidhahdaan juq gabalna waxay dhahdaan haw gabalna waxay dhahdaan hirin gabalna waxay dhahdaan maxaan idhahnaa oo kale kayn kayn saas waa marka waa meeshaas kaynta waa meeshaas dhirta badan ya ha kayn waay waa meeshaas dhirta badan waayo hadi meelaha gabalna toontuna xay toonna waa jirta sooma geelo xoogaa qayb yaroo meela wey toontu marka maahan dhur weyn oo isku xiran marka malaha marka adugu waa halkaas khamara dariiq wey jidkii waxay leeyihiin labadiinu meeshii hawdka aheyd oo maaragtay kayntayd oon aan la arki karin waa ka gudubteen banaanaad u baxdeen iyo deexe orday leeyihiin hmm, oo kala taga meesha yaan layn arag alaa yaa zaydu zaydow waa daxaaku iyo daxaagow fiiri waa lagu cadfay cadfunasaqi wey cadfunasaqi wey oon idaafaysnayn waa daxaaku waa daxaaka labadaba ku banaa siiraa socoda faqad jaawastumaa waa ka gudubteen khamara dariiqi jidka hawdkiisi ama kayntiisii waa ka gudubteene banaanaad u iska degdega wa qaala allahu ilahi wuxuu yihi tacala ilaa waa sareeya yaa jibaalu buurow buurihiiya ilahi u dhawaaqa ah. waxa weeyaan waa nakira maqsuuda waa nakira maqsuuda yaa jibaalu buurow awidi celiya atasbiixa tasbiixda macahu maca daawuda daawudla jirkiisa la celceliya wa tayra shimbirow idinkuna tasbiixda la celceliya waa dayra waxaa lagu cadfay yaa jibaalu macalkeeda soo ma macalkeeda araab kalaa jirte taasaan hadda naqsheedka ka rabna wa qura waa la akriyay qur'aanan akrin qur'aankaasoo shaadan oo shaad ah wa dayru oo yaa jibaalu lafdigeeda lagu cadfaa lafdigeeda lagu cadfaa birafciyaa la akriyay u kiri ibn hishaam birafciyaa la akriyay wa qura waa la akriyay qur'aanan akrin akrintaasoo shaadan shaad ah wa dayru alakriyu ku yidhi birafciyaana lagu akriyu ku yidhi wahaaditanu amilatu mufradi wey mufradki amiladiisii wey intaas waxay ahayd ayadoo nactigii iyo tawkiidkii iyo bayaankii iyo cadfu nasaqi ashalahaa ay mufrad yihiin afartaasay ahayd maxaa dhiman nactigii oo al iyo idaafa ku kulmeen iyo nasaqii oo al iyo idaafa ku kulmeen taasaa dhimana markaasuu ku yidhi wa kadalika sidaas oo kale u ahaaday almudaafu kii la idaafeeyey alladii mudaafka fiihi al ay ku sugantahay hadday al iyo idaafa ku kulmaanna sidaasoo kaleto wey lafdigay macalka intaa rabtaad marsii karta ah, lafdigay macalka kaad rabta marsii wakadaa sidaa kadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday almudaafu kii la idaafeeyey alladii mudaafka fiihi dhexdiisa al ay ku sugan tahay waxaa lamiduhu ku yidhi midka al iyo idaafa ku kulmeen ah, mar haddii munaadii mabni yahay munaadii hadduu mabni yahay nactiga al iyo idaafa ku kulmeen iyo cadfu nasaqa al iyo idaafa ku kulmeen ayaguna waa la mid ama maxalka marsi ama lafdiga taquul waxay leedahay yaa zaydu zaydow zaydkaaso alxasanulweji wejiga wanaagsanaayo alxasanulweji waa nacti walxasanalweji marka lafdigaad marsii kartaa alxasanulweji waxa weeyaan waa sife mushabaa faacilkeed loo idaafeeyey insha alla waxan umaleyna maran waxaan idhi isim faacilka oo mafcuulkiisa oo faacilkiisa loo war warsaas kaas waa qalad qalad wey haddiiba loo idaafeeyo faacilka waa sifa mushabaha laleeya ah, haddii faacilkaba loo idaafeeyo sifa mushabaha lagu magacaaba ah ism faacil la dhihima ism faacil mafcuulkiisa loo idaafeeyo ism faacil maxaa loo idaafeeyaa mafcuulka sifa mushabaha laydha mar haddii faacilka loo idaafeeyo saasaa laleeya eh, ee mafcuulka loo idaafeeya ism faacilka oo caadiga ah yaa zaydu zaydow zaydkaasoo alxasanulwaji wejiga wanaagsanaayo waa sifa mushabaha faacilkeeda loo idaafeeyey walxasanalwaji marka alxasanulwaji lafdiga yaa zayd laga nactiyeyna walxasanalwejina maxalka marka waxaa rabay inuu ku daro yaa zaydu zaydow wadaaribu rajuli wadaariba rajuli oo cadfu nasaqi oo al iyo idaafa ku kulmeen al rabay mithaalkeeda halkaa inuu ku daro halana matniga marka waa kusoo sharaxnay zaydu zaydo wadaariba arajuli wadaaribu rajuli misaalkaasu meeshaana ku jiray ila labadaas wey waxaa la idaafadu kukulmaydaahe waa labadaas waxaa la idaafa kukulme wa qaala shaacir sajaaxiga marka taas mithaalkaas waa dhigay wa qaala shaacir shaacirku wuxuu yidhi yaa saaxi saaxiibow yaadaa midkaano kanday addaamiru lciisi harihiisa geel ay cadcad yihiinow ciis waa jamcu caysaa sida bayda biidun baydaa hal cad oo keligeeda biidun geel badan oo cadcad caysaa cansi cansi nusqooyin badan sidaas waa dhigayaan cansiga laakiin fiiri xaashiyada xaashiyada sijaiga fiiri xaashiyada sijaiga fiiri yaa saaxi ee yaa saaxibii addaamiru almahzuulu wey midka caatada walciisu bikasri awali horta waa lahoos dhiga caynka wa sukuuni haanihi ya-dana waa la reeba ciis aa la leeyahay idinun biidun waa geed geel cadcad fii bayaadihaa cadaankeeda dulmatun madow uu ku jiro khafiyatun oo qarsoon jamcu caysaa ay aheed mufradku waa caysaa hal cad bilmadya la akriyey fa huwa kabiidun waa geel cadcad wa baydaa hal keligeedoo cad marka waa in mufradka hadduu caysa ahaa ciis waa inuu ku yimaada lafdan wa macnan iskala mid yihiin ku yii soo ma jeedi marka waa sida cansiga luqawiinta gabaale bay yidhaahdeen cansigu waaba dhagaxaba cansiga asalkiisu laakiin cansi laftirkiisa nusqooyinka un muxaqaqana cansiga ku taalo iyada lafkeeda hasha adadaga loola jeeda hay yidhahdeen laakiin sajaagu saas u shara ciis ayuu u shara marka labadaba in hal la yidhahdaa muuqato oo amsina marka la yidhaahdo waa hasha iyaduna adaga xooga badan hmm. ya ciis ah, hade midaasaaba anaga aan rabna ina la akriyo ilaa waa midda sajaacib u xashiyey mogta ciis wey midda laakin cansiguna waa jira waa jira maxalshaahidku waa maxay marka yada kanow fiiri munaadihii waa mufrad kaas calamkaa ilaa mufrad calam marka lagu yel haduu rab mafrigu noqon kara damadu waa ku qadaranta yaadaa kano fiiri ma daa waa mufrad calama waa mufrad calama adaamirulcansi adaamirulciisi dhe marka addaamiru iyo addaamira labadu waa noogu banaanta labaduba waa noogu banaanta daamirka waa hasha aad inta waxa weyaan inta marka hore la cayiliy kadibna la gaajeeyey wey si ay u dheeraydo eh, oo bog laalan macnaha gaajo a ah ka muuqato waa midda bog laalan waasa an ah, yurwa waxaa la wariyaa birafci daamir daamir in la godo adaamirulciisi iyo wa nasbihi adaamiralciisi labadaba waa la wariyey lafdiga iyo maxalkaad ku kala dareerinaya addaamir haddaad tidhaahdo lafdiga damada muqadarada yaadaa damada muqadarada halkaasaad ka sifayd hadii aad tidhi addaamirana maxalka mansuubkaa maxalka mansuubkaa ilaa dama muqadaraa ayaadaada ku jirta wa mufrad calaa mabniyin calaa damatin muqadaratin w dama muqadaraha ku jirta fain kaana taabicu halkaas kaas waa naga haray fain kaana taabicu taabici hadduu ahaado taabicaaso min haadihi alashyaa-i shayaalkan xaggooda ka ahaaday nactigii tawkiidkii bayaankii fain kaana taabicu taabici hadduu ahaado taabico min haadihi laashaa shayaalkan xaggooda ka ahaaday mudaafan kulay daafeeyey walaysa fiihi taabica dhexdiisana alif walam aysan ku sugnayn al kuma jirto al kuma jirto hadii lagu yidhi cadfa nasaq isagu meesha ka haro maxaa yaele cadfu nasaq sidiisa labaa loo qaybiya alu inay ku jirto iyo inaysan ku jirin ayagoo alu ku jirto warkeed waa soo dhammaaday ah, cadfu nasaq alu ku jirto ku laada ama idaafa ha la ula socon ee calaa lafdi lmunaada ow maxalihi algu dareerina warkiis waa naga haray iyadoon alo ku jirto iyadoon alo ku jirina waa soo socdaa meeshan haddaan ku dhex aragno qalinaa marinayna waa ka tirayna marka meeshaan nasab marka waxaan leenaha waa nacti iyo tawkiid iyo bayaanan ka rabnaa halkan oo oo ayaga idaafaysan aluna aysan ku jirin fa in kaana taabicu taabic hadduu ahaado taabicaasu min hadi hadiashashayakan xaggooda ka ahaaday mudaafan kulla daafeeyey hadduu ahaado walaysa fiihi lif walaamu alna aysan ku jirin tacayana waxaa caynooda nasbuhu nasbu taabici taabicaas la korrigidiisa cala lmaxali calaa maxali munaadaa lagu nasbin oo laga sifayna wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale yaa zaydu zaydo zaydkaasoo saaxiba camrin wax kale kuma banaan saaxiba camri hadda saaxiba moodin ism faacil maaha saaxib ujriya majra ismiya la yihahda ujriya mujra ism boos isimaan iska socosiinta isticmaalkiis tiradii ka batay wasfinimoda ka bax saaxib maaha isim faacil ka dhigi maydo waa isim jaamid oo kale maanta aa laga dhigaa ujriya mujra ismi aad leedahay ma ahan wasfi ah, wasfi maaha waa yahay marka saaxiba camrin waxaanaynu kuma banaana saaxiba waa inaad nasbidaa oo maxalka zayda ka nisbina maxaa yeelay waa taabic idaafaysan aluna aysan ku jirin waa taabi idaafaysan aluna aysan ku jirin wa yaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi ah dheh bedel ha ka dhigin nactiyan ka rabnaa ee waxaan ka rabnaa bayaan bis abaa cabdillaahi abaa cabdillaahi waa bayaan idaafaysan wax aan nasbahaynu kuma banaana maxalka munaadaad aad ku bayaanine maxalka munaadaad aad ku bayaanine wayaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi ah wayaa tamiimu tamiimow kulakum aw kulahum bis ha wax kale kuma banaana kulakum waa kordhine waa nasbinaho maxalka yaa tamiimu maxalka nasbisan aad ku adkaynayso yaa tamiimu tamiimow kullakum dhammaantiin aw kullahum dhammaantood aada leedahay waya zaydu waaba cabdillaahi cadfu nasaqu meeshaan keenay maya qalin aad aad ku calaamadayna oo aa la geliyay sabqu qalad maxaa yeelay meeshan loogama wabahnaba sababtu maxay tahay cadfu nasaq labay u yahay in alu ku jirto iyo inaa alu ku jirin haddii alu ku jirto ha idaafaysnaado yu idaafaysnaanin warkiisa waa ka soo baxan haddaan alu ku jirin miya haddaan alu ku jirin waa soo socda meel gaar kusoo socda ha halkan keen kuma jiro halkan ma icraabta hadda had sida loogu dhawaaqo waa u icraabma lakin haddi ma maba looga baahna saabulqalama la yidhaha waya zayd waa cabdillahi marka meeshan may qaala allahu ilaahu wuxuu yidhi tacaala ilah waa sareeyaa qula nabiga suubano allaahuma ya allah allow sida caamadii ha allahuma ya allahuma haisku dhihin war cama laydhaga allahuma ya allaahuma maxaa qaadka ku jira muxuu yahay miimtaan mogta allaahuma miimtaan ku jirtaa waxay ciwad ka tahay xarfunidihiis ha haddaad marka xarfunidihii keento waa in ciwadku tagaa si aan ciwad iyo mucawaad canhu kaaga kulmin marka ya allaahuma allaw dhe ama allaahuma ya allah allaw dhe ha haddaad xarfunidihii keento miimta waa inaad meesha ka saartaa ilaa miimka awalba waxay bedel ka ahayd xarfunidaha la xadfay marka labadooda islama joogi karaan labadooda islama joogi karaan hmm, miimkaasaa laga soo ciwad qaatay aa laga soo ciwad qaatay al haddii ciwad laga soo qaatay meeshii xaa loo dhigi waayo ya-da ha xaa looga hormari waayo allah waxaa li magaca le wax ka hormaraan aldiida isagaa raba in lagu dhawaaqo marka kooda gadaal tagaa li gadaal tagaa li markaasa waxaa loo doortay miimka wax kale looga soo ciwad qaado waayo waxaa la yidhi yaadu tacriif ay keentaa nakire maqsuudaxaa macrifa ka dhigay so yaada maaha qasadka soo maaha mintuna xarfu tacriif wey calaa luqati ximya a luqatu ximya soo xarfu taxriifka ka mid ma ahayn marka iyadoo manaasibaa le in loo saxiibo qulan adigaa soo bahno allaahumma allow allahaasoo faadira samaawaati calaa madhabi mubarid kuwad iyo zajaad markaanoo kale si wey iyo ma ogola inaad ka sifaydo allah haddii miim la gelsho nacti waxba lagama sifeeyo saasay qabaan khaliil iyo sib weyn labadooduba saasay qaban labada imaam waxay ku leeyiin allah marba hadii miim la gebsho ismu sawdo kaley bay noqotaa weligeedna carabiga laguma arag allahuma araxiima weligeed lama argayo teedoo laga sifayna saas waxa weya saas darteed abu xayaan xad saasuu rajaxa wuxuu leey madhabkoodaa fiican marka iyagu waxay samaynaya faadiradan munaadalabaanay ka dhigaayaan allaahuma yaa allah allo faadira samaawaati ya faadira samaawaat ciraryaalka allihi abuurayo walardi hadaad aragto ilah saasu laqbayna calaa madhab khaliilu ku wada iyo siib wey halkaasu marsiina laakiin haddaad aragto quldha nabigaas oo bana allaahuma allow allahaasoo faadira samaawaati calaa madhab almubarid wazajaaj aad leedahay abu cabaas almubarid iyo zajaaj madhabkoodiia lagu wadaa markaas madhabkoodi waana madhabka ibnu hishaam noo misaalina oo wuxuu ka rabaa fiiri hadeer kaadira waa nactigii oo mudaaf ah aluna aysan ku jirin nactigii oo mudaaf ah aluna aysan ku jirin oo waxa weye intaasu ka raba marka faadira inay nactito u keena maanta saasuu kule calaa madhabi mubarid iyo waxa weye zajaad madhabkoodu marsiina taasna xagga naga dhig wain kaana taabicu taabici hadduu ahaado nactan nacti nactigaasoo liayin u sugnaaday tacayana waxaa caynoodaa rafcuhu nactiga la godidiisa calaa lafdi lagu godo munaadaha loo dhawaaqa ayun hadduu yahay nactigiisa lafdiga la marsiina war kale male ah, nactigiisuna laba kaliyuhu noqdaaba ayunta waa ismu ishaara iyo is ism aljinsiyaha ku jirto bis arajul ah, oo kale iyo ah, arrajul oo kaleeto iyo aladiina waxa wey annabiy oo kale iyo annaas eh, aladiina oo kale iyo waxa waa ism alu ku jirto iyo wuxuu noqdaa iyo ismu ishaara labadaas waxna lagama nactiyey labadaas bisa laga nactiyey maxamed muxidiin cabdilxamiid meelahana kalo inu kugu sheega ism aljinsiya ku jirto yaa ayuha arajulu yaa ayuha alinsaanu iyo ismu ishaaro hmm, ya ayu haada labadaasaa laga nactiyaya wax kale lagama nactiyo ayu in kaana taabicu taabici hadduun ahaado nactan nacti nactigoo liayin u sugnaaday ayina laba unbaa laga nactiyaya ism ism oo aljinsiya ku jirto iyo ismu ishaaro labadaasa laga nactiyeeya ee labadaas mid hadduu noqdo marka tacayana waxaa caynoodaa rafcu la godidiis calaa lafdi lagu godo lafdiga la marsiina maxalka ma banaano wadalika mithaalkii ka qowlihi tacaala l qowlkiisa oo kale ya ayuhaa ya ayuha annaasu dadkaano fiiri ayuhaa annaasu mogtahay waxaaba loo keenaa la ayuntan martaan waa waslatun linidaai ma fiihi al in isim al ku jirto loo naadiya in lagu gaaro ilaa iskuma xigsan karaan xarfinidaha iyo al iskuma xigsan karaan ilaa fi alaaati masaa'il ah. lafduljalaalaha iyo alcalamu lmaxkiyu can jumlatin iyo fi baabi daruura daruurat shicri iyo waxaas oo kale saddexdaas maana meel kale lagama ogolayn marka isim alle markaad u naadaydo ayood soo qaadeen ah. si aad ugu gaarto yaa ayuha arajulu yaa ayuha annaasu yaa ayuha arasuulu yaa ayuha annabiyu ism allaba haddaad rabto dhawaaqdo waa inaad ayu soo qaadataa si aad ugu gaarto si aad ugu gaarto ya ayuha nas marka annaasa ma dhihi kartid ma dhihi karti annaasna waxaan ka sifayna ayada maxalkeeda ha ma dhihi karti banaana lagule arab maana lagu leey maxalkeeda lagama sifa kara la marsiiya marba haddii ayun ay tahay nactigeeda lafdiga la marsiiya yaa ayuha nabiyu fiiri wain kaana taabicu badalan o nasaqan biqayri wa walan waa kana fi cadfa nasaqi hadduusan allahayn waa kana hadduu alleeyahayna horaa loo soo sheegay hata meesha dhexgelinteedu meesha dhex kuma jiro r wa in kaana taabicu hadduu ahaado bedel bedel marta lamaba soo hadal qaadin hadda ka hore halkaasa ugu horayda wain kaana taabicu taabici hadduu ahaado bedelan ko o nasaqan ama cadfu nasr cadfu nasaqaasoo bikayri lalifi walaami aan alu ku jirin marka haddaan alu ku jirin ha idaafaysnaado yuu idaafaysnaana soo geli hadday alu ku jirtana ha idaafaysnaado yuusan idaafaysnan afarta kamaaba bixi karaba afartaasu noqon karaaba cadfu nasakh alu ku jirto oon idaafaysnayn cadfu nasakh alu ku jirto oo idaafaysan labadaas xagga lagu soo sheegay oo waxaa lagu leeyahy calaa lafdi muraada ow maxalli midda rabta marsi maxaa kuu soo haray cadfu nasakh al aysan ku jirin oo idaafaysan cadfu nasakh aan al ku jirin oon idaafaysnayn munaada mustaqil oo kale wey munaada mustaqil oo kale wey khalaas waa kana maanta dul taagan wa in kaana taabic ow oh, nasaqan cadfu nasaq cadfu nasaqaasoo biqayri alifi walaami ahaaday ucdiya waa la siinaa maa xugunkii yastaxiqu taabicuu muda lahaa hu xugunka low kaana hadduu ahaa lahaa munaadan munaada hadduu ahaa laha asagaad munaado mustaqil oo kale ka dhige wixii uu ixraabka ku muda lahaa munaado mustaqilna waa taqan shantiiyo mid noqona wixii uu xugunkii mudalahay iska siini wain kaana taabicu taabicu hadduu ahaado bedelan bedel ow oh, nasaqan cadfu nasaq ucdiya huwa taabicaas waxaa la siinaa maa xukun xukunkaasoo yastaxiqu taabicu uu mudan ahu xukunka low kaana hadduu ahaa laha munaadan munaade taquulu waxaadadaa fi lbedeli yaa saciidu saciidow kurzu yaa kurzu kursiyow aad leeda kurzu waxaana hindha dhigi kartid xataa ma tanwiini kartid biayri bidami kurzin aad leedahay bidami kurzin aad ku leedahay bikayri tanwiinin aadna ku leedahay sababtaa kursi haddaad u dhawaaqdo waa mufrad calan xaa dhihileed yaa kurzu sooma dhahdeen ila waa mufrad calanihe tii oo kale ad ilaalina marka bidami kurzin aad leedahay bikayri tanwiinin aadna ku leedahay kamaa taqulu saa u leedahay haddii munaada keligiis yahay yaa kurzu saad u leedahay maxaa yeelay alcaamilu fi taabici waalcaamilu fi lmatbuuci ila albadel fainahu fii niyati takraari alcaamil isaga bedel caamilka mutanwinuga meesha ugu jira marka munaada mustaqil lamid weligiis waa munaada mustaqila waxay leedahay waa kanaan fiiri eh. waxay leedahay yaa saciidu saciidow abaa cabdillaahi yaa abaa cabdillaahiyo tana waa maxeen waa bedelkiio mudaaf bedelkio mudaaf haddii loo naadiy xaala samay laha mansuubu noqo laha ila mudaaf hadii loo naadiy waa mansuub soo maaha sidii ka dhigay maantana sidii ka dhigay maxaa yaele waaba iska munaadabe ilaa camilkiiya soo laabahe waa munaada mustaqil oo kale ya saciidu saciidow abaa cabdilaahi ya abaa cabdilaahiyo binasbi yaad ku leedahay kamaa taquul saa u leedahay hadduu keligiis munaada noqdo yaa abaa cabdilaahiyo saad u leedahay ad haddana uga dhehe wa fi nasaqi wa taquul waxaa leedahay fi nasaqi ya zaydu zaydow wa camru ya camarow aad leedahay fiiri wa camru aad dhihi leheed isagoo camar keligiis aad u naadido yaa camru sooma dhahdeen sidii aad leedo mar haddaan allu ku jirin cadfu nasar wa yaa zaydu zaydo wa abaa cabdilaahiyo aad leeda fiili waa cadfu nasar ilaa hadda aba cabdillahi hadaad u naadido keligiis xaa dhihi leed yaa abaa cabdillaahiyo ilaa waa mudaafe waa nasbi leed hadda nasbiad ku binasbiad ku leeday wahaakadaa sidaasu aydan noqoshee xukmulbedeli bedelka xukunkiisu ahaaday iyo wa nasaqin cadfu nasaqa xukunkiisa low kaana almunaada hadduu ahada mucraba xataa munaaduu mucrab yahay waa nuucaas oo kale ah. yaa abaa cabdillaahiyo qufatu aad iska leedo fiiri ah. waqufat waqufat eh, waqufatu aad leedo ah, qufatu fiiri bedelkii yaa abaa cabdillaahiyo hadda munaadi waa kasa waa mucrab soo ma qufatu aad leeda ka bedelo dabadaasa iska saare mar walba waxa weya bedelka iyo cadfunasaqan ashar ahayn muraada haddii ayaga laga dhigo xukunka isqaada lahayaana tiinay fiiri maydid waxa weye muraadaha ka horeeya maba fiirin waraka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi ya zaydun zayd alyacmalaati yaa zaydu zaydow zayd alyacmalaati harihi geel zaydkoodiyow kaasoo kale waxaa kuu sugnaaday fatxuhumaa labada zayd la kordhigidooda oo damu lwali an kama ama kan hore la godidiis tan waxay tahay fiiri haddii munaadihii mufradka ahaa mar kale isagoo mudaaf u soo laabto hadda yaa zaydu soo munaada mufrada maaha waa munaada mufrada soo maaha isagiiba mudaafaa soo laabtay zaydalyacmalaad isagiiba mudaafaa kugu soo laabtay marka haddii munaadihii oo awel mufrad ahaa isagoo mudaaf uu markii soo laabto soo takaruro laba wejaa kan hore kuugu banaan labadaba inaad isla fadxin yaa zayda zayd alyacmalaati iyo kan hore inaad godo ya zaydu zayd alyacmalaati kan dambe fatxo kaliya waa laakin kan laba wej ku banaanta sharc idaa takarara almunaada munaadi hadduu soo laalaabto munaadihi almufradu mufradka ahaa mudaafan xaal uu yahay kii la idaafeeyey inuu soo laabto wadalika mithaalki naxwu ya zaydu zaydo zayd alyacmalaati ya zayd alyacmalaati halahagee zaydkoodiiow jaasa laka waxaa kuugu banaan fi lwali lafdiga horeeya wajhaani laba wejaa kugu banaan ya zayda ya zaydu axadunaa labada wej midkood addamu godid weeye ya zaydu zaydalyaxmaraati wadalika damahaasu saddex weja marka lagu damina damada fiiri waxake maya maya isaga waxa wey muraada mufradaa lagu damina ee kan ka dambeey xaa lagu nasbinaa wey kan ka dambeey xaa lagu nasbinaa saddexda noqeyda ee asaga muraada mufradaa laga dhig ha muraada mufrad saasaa loo damina axaduhumaa labada wad midkood addamu damo weeye wadalika damahaasu calaa taqdiirihi awelka lagu qadaridiisa weeye munaadan lagu qadaro munaadahaasu mufradan la kali yeelay wayakuunu thaani midka labaad zaydalyacmalaati wuxuu ahaana xiinaydin xaaladaas imaa munaadan inuu munaada yahay munaadahaasoo saqada uu ka dhacay minhu munaadaha xarfu nidaa munaada labaad waana laysnasbina markaas yaa zaydal yacmalati ilaa mudaafe ko taas waa lagu nasbi karaa way maa cadfu bayaani inuu yahay yaa zaydu zaydow zayd alyacmalaati ah oo lagu bayaaniyo waimaa mafcuulan mafcuul inuu yahay bitaqdiiri acni yaa zaydu zaydow acni zayd alyacmalaati anuu jeedaa anugu saddexdaasaad ku nasbi kartaa midka dambe wathani wej ka labeeyo kan hore ku banaan alfatxu kordhig weeye wadalika fatxu lwal kan hore la fatxintiisu cala lasli xaal uu ku sugnaaday yaa zaydlyacmalaati zaydalyacmalaati uu ahaa asal asalkii saasuu ahaa yaa zaydalyacmalaati zaydalyacmalaati uu ahaa waagii hore wathani wejka labeeya fatxu alfatxu fatxo weeye wadalika fatxu lawel awelkaas la fadxintiisa cala alasli asalkii korkiisa xaalu ku sugnaaday yaa zaydalyacmalaati zaydalyacmalaati uu ahaad saasuu ahaa asalka kadib maxaa maxaa keenay marka yaa zayda zaydalyacmalati suu ku noqdo labadii yacmalaad midka maqana la raba tiyuu ku sharaxaa uma qtulifa waa la isku khilaafay fiihi uma qtulifa waa la isku khilaafay fiihi yacmalaadka maxduufka fiihi fi lmaxduufi fiihi fi lmaxduufi yaa laisku khilaafay yacmalaadka maxduufka labadii yacmalaad kaa la xadfay ma kii horaa la xadfay mase kii dambe fiihi fi lmaxduufi yaa laisku khilaafay faqaala sibawey wuxuu yidhi xudifa alyacmalaatu xudifa waa la xadfay alyacmalaatu yacmalaadki waa la xadfay min athani kan labaada laga xadfay yaa zayd alyacmalaati zayd laga dhigay yaa zayd alyacmalaati zayd markay saas noqotay zaydkii dambe inta la qaadaa mudaafkii mudaafileyga la kala dhex galay markaasay noqotay markaasa labadi zayd isku xirsadeen yaa zayd zayd alyacmalaatu ay noqotay markii horeto wuxuu yidhi midka dambe maxaa yaele qaacidada carabiga ku badana waxay tahay xudifa min athani lidalaalat alawal taasaa carabiga ku badan asmic bihim wa absir bihim tii dambe xaa loo min athani lidalaalat alawal qaacidadaasaa badan wey carabiga lagu yaqaan marka yaa zaydalyacmalaati zaydalyacmalaati yacmalaadkii dambaa la xad markaad xay noqotay yaa zayda zayd waxaa rabaa yaa zayd zayd ay noqotay marka zaydkii keligiis ay gadaal yilay aa mudaafkii mudaafileyga dhexda laga gelsho markaasa la yhaduna mushkilad kalaad keentay waa fasl waa mutadaayifeyn biajnabiy mudaaf iyo mudaafiley in ajnabi la kala dhexgeliyo ayaa laftooda waa wax la yaqaan carabiya maa hmm. midaad ka cararayda mid lamid aad la timid fiiri faqaala sidawey wuxuu yidhi xudifa waa la xadfay alyacmalaatu min ataani kan labaadaa laga xadfay lidalaalati alawali kan hore tusidiisa calayhi cala almaxduufi uu tusaayo alayhi cala lmaxduufi uu tusaayo wa uqxima waa la dhexgeliyey dhehee wa uqxima waa la dhexgeliyey zayd zayda waxa la dhexgeliyey bayna almudaafi walmudaafi ilayhi mudaafka iyo mudaaf ilayhka dhex bartanka laga geshiyo zaydkii dambe markaasa labadiisa isku xigsadeen ila zaydal yacmalati zayd iyo yacmalada dhexda laga gershiyey labadiisada isku xigsaday ya zayda zayd alyacmalati saasuu ku noqo saas wey wa qaala almubarid abu cabaas almubarid wuxuu yihi mudaafi mudaafiley lama kala saare xudifa alyacmalaatu yacmalaad aa la xadfay min alawali aa laga xadfay min alawali aa laga xadfay oo markaas maxay noqotay ya zayda zayd alyacmalaati waa sida haddaba taa ha shaqadu maba dhib badna xudifa alyacmalaat waa la xadfay min alawali yaa laga xadfay lidalaalati thani kan labaad tusidiiso calayhi cala lmaxduufi uu tusaayo yacmalaha kaan dambaad maxduufka tusaa markaas alcarabi kuma badnaa le xudifa min alawali lidalaalati thani ma badnaa le carabi waxaan looqoona la timid waqaala almubarid wuxuu yihi xudifa alyacmalaatu waa la xadfay min alawali yaa laga xadfay lidalaalati thani thaniga tusidiiso calayhi cala almaxduufi uu tusaayo qaala ibnu hishaam wuxuu yidhi wa kullun mid kasta kulligood min alqowleyn labada qowl ka mid a ah. fiihi waxaa ku sugan takriijun soo saarid calaa wejin lagu soo saaro wejigoo daciifan daciif mid kasta we daciifa ku jira si weyna mudaaf iyo mudaafilahu ajnabi ku kala saaro mubaridna xudifa min min alawali lidalaalati haani uu yihi carabigana kuma badna taas amaa qowlu siboohi siboohi qowlkiisa fa fiihi qowlka waxaa ku sugan alfaslu kala saaray bayna almutadaayifeyni laba laysku idaafeeyaa la kala saaray walxaal a la kala saaray humaa labadoodu kalkelimati lwaaxidati ay la mid yihiin intaasaa ku sugan isaga intaasaa ku sugan ee xudifa min atani lidalaalati lowl waa sida carabi lagu yaqaan oo ku badan wamaa qowl mubarid abu cabaas almubarid qowlkiisa fa fiihi waxaa ku sugan alxadfu xadaf min alawaliyaa laga xadfay lidalaalati haaniyi Eh, lidalaalati aani aaniga tusidiiso calayhi cala almaxduufi u tusaa wa huwa alxadfu eh, min alawal lidalaalati aani qaliilu waa mid yaxdu walkaiiru waxa faraha badanu cagsu waa cagsiga oo ah xudifa min athani lidalaalati alawal kaasaa kaiir ahaa kaiirkaana qaalib oo lagu socda mid walba dacfiga ku jira wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu calaa nabiyina muxamed